silo iyo caaid siladu afar shayay noqon doonta asagaa keenaya kitaabka matnigay noogu taallaa maahan kawaakibka mutamimaday ku taallaa waa jumla khabariya daraf jaarmajhuur taam ah iyo wafi sariixa waa afartaas waxaa silada noqdaa jumla khabariya jumla khabariya waxay noqon kartaa jumlo ismiya waxay kaloo noqon kartaa jumlo ficliya silada waa noqdaa ficiliya faacil ficiliya naay faacil mubtadiya khabar kaana isimkeed khabarkeed ina isimkeed khabarkeed waa noqdaan waxaasoo dhan jumla khabariya waa mid tan kalena waxuu yahay daraf oo taam ah kan saddexaadna waa jaarmajruur taam ah kan afraadna waa wafi sariixa waa ism faacil ism mafcuul kuwaasaa waxay noqon karaan silo caa'idku waa damiir silada ka soo laabana oo u laabanaya ismawsuulka oo mudaabaqaynaya xagga ifraadka tasniyada jamca tadkiirka iyo taniiska shantaasu ku mudaabaqayna waxaa la rabaa caa'idku waa damiirka ka soo laabanaya silada waxaa la rabaa inuu ifraadka taniyada jamaca tadkiirka iyo taniiska waa noo imaanaya waxaasoo dhan kaagama baahna qoraal fahmay kaaga baahan yihin hooska waakibku gabayuu ku keenay ninaa xanuunsaday la dhihi jiray sharafudiin maxamed ibnu cunayn miya muxuu ini dhiga idinka ciisa maya ciisaadu waa qalada la kaasaa la iska ilaaliyaa kaasu waa qalad wuxuu yidhi wa fi اصل محamed iبن عيسى wahuwa khaط waa qalad waxaa la yidhi qofka yidhi waa محamed iبن cunayn abulmaxaasin shaacir oo ciraaqiyuhu ahaa waa xanuunsaday boqorkiiu wuxuu rabaa madaxweynihii inuu u cid dirto markaasuu yidhi undur ilaya bcayni mawla lam yazl yurina dawa talaafa qabla talaafi ana kaladii axtaaju maa yaxtaajuhu faqnam ducaa'iya wahanaa alwaafiya wuxuu yidhi undur ilaya igu soo fiiri bicayni mawlan sayid iyo naasir ishiis sayidkaasoo lam yazal aan ka sulin yuulii inuu israacraacsiinayo annada waxbixinta wa talaafa wariga soo gaar qabla talaafii dhimashadayda ka hor أنا anugu kaladii anugu ism mawsuulan lamid ah axtaaju waxaan u baahanay maa yaxtaajuhu waxa ism mawsuul u baahan yahay ism mawsuul muxuu u baahan yahay kira iyo caaid faqnam ducaaya war ducadeeda ka faa'iidayso iyo wahanaa alwaafiya ammaan dhammaystiran fa jaaa almeliku lmucadam madaxweynihii waa yimi yacuudu isagoo soo booqana wa macahu alfu dinaar oo afar kun iyo laba boqol iyo konton garaamo dahaba u sida afar kun iyo laba boqol iyo konton garaamoo dahabuu sidaa kun dinar waa saas aduuba kudh ku dhufo halkii din halkii dinar waa afar garaam iyo rubac halkii dinaar waa afar garaam iyo rubac wa qaala lahu anta aladii aduu aladii yaa tahay waa adigii inoo sheegay inaad aladii tahay wa ana alcaa'id aniguna kii kuu soo laabanayaan oho waa ikan aniga kuu imid wa haadihi sila waa kan xidhiirkiina naga dhexeeyo confuse faruukasa ah, adigu ah, aladii yaa tahay waxaad u baahan tahay sila iyo caybta maaha anuguna caybkaana waa adigaa dhimid oo soo laab siladiina siladu waa shayga isku xidha labada qof ah, ninkaan dan dan u kalahay moogta waatan siladiina wey hadaadan de ism mawsuulun oo warkaani maxaad ugu cid diran waayahay alismu ismka almawsuulu silada loo yeelay maakii way iftaqara u baada ilaa silatin wacaa'idin wahuwa ismawsul darbaani duu darbayni laba nuuc midu saaxiibo wey laba loo qaybiya intaanaan meeshaas gaarin waxaan leenahay marka uu yidhi maftaqara ilaa silatin wacaa'idin meeshaas wuxuu ka ixtiraasa oo ku baxay waxa weeyaan mawsuulkii xarfiga ahaa mawsuulku waa labo mawsuul ismiya iyo mawsuul xarfiya mawsuul ismiya waxaa la yidhaha maftaqara ilaa silatin wacaa'idin mawsuul xarfigana maxaa la yidhaah hoos hadda meeshaan akrinayna waa kan kuugu yaalla qaala bnu hishaam ah, mawsuul xarfiya waxaa la yidhaha maa laa yaftaqiru ilaa silatin walaa yaxtaaju ilaa caa'idin weye markaa waa kan halkaas kuugu qoray qaala bnu hishaam wlmawsuul xarfiyu mawsuul xarfiy haddaad maqasho kullu xarfin waa xaraf kasta oo uwila la awilo maca silati bilmasderi xaraf kasta oo asaga iyo siladiisa masder laga dhalaaliyo qaala maxamed cabdira'uuf munaawi wuxuu yidhi walasaxu annahaa khamsatun sida saxnimada badan xuruufta la yidhaahdo almawsuul e, اlxarfiy waa shan waqad nadamtuhaa biqowli hadalkaygaananba ku tixay mawsuuluna alxarfiyu khamsatu axrufi hiya an wa ana wakay wamaa faxfad walow mawsuulkeena xarfiga waa شhan xarف waa an oo ficil mudaaric naصbida anna oo isimkana naصbida kabarkana rafcida key oo ficilka mudaaric nasbi jirtay ma faxfad xifdi iyo walow low masderiya waa shantaas an anna key ma low shantaas maxaa la idhaha mawsuul xarfiya marka lagu weydiiyo mawsuul xarfiya maxaa la idhaha waxaa tidhaha kulu xarfin uwila maca sinati bilmasder waa xaraf kasta oo asaga siladiisa masder laga dhalaaliyo oo lagu awilo kulu xarفin uwila maca silatihi bilmasder kaasaa laha mawsuul xarفiya mawsuul ismiyana waa midka matniga noogu yaalla waxaa laha maftaqara ilaa silatin wacaaidin wa huwa mawsuulki ismiga ahaa darbaani duu darbayni laba nooc midu saaxiiba weeye nasun mid macnaha loo dejiyey ku cad nasun fii macnaahu laa yatajaawasu ilaa kayrihi wey macnaa loo dejiyey macnahaasuu ku cad yahay meel kale uma gudbo loomana isticmaalo loomana isticmaalo meel kale looma gudbiyo mana loo isticmaalo iyo wa mushtarakun mid la wadaagsado macaani badan oo kala duwan loo adeegsado la wadaagsado iyo wa mushtarakun mid la wadaagsado bayna macaanin mukhtalifa bilafdi waaxid macaani iskhilaafsan aa loo adeegsadaa uu ka dhaxeeya iyo wa mushtarakun mid la wadaagsado bayna macaanin mukhtalifatin bilafdin waaxid macaani iskhilaafsan uu ka dhexeeya oo loo isticmaala hal lafdi isagoo ah labadaasaa loo qaybiya mawsuulka oo ismiga labaa loo qaybiya mid hal macno ayaa loo dejiyey mana ka baxo midna macaani badanoo iskhilaafsan aa loo dejiyey waa loo isticmaalaa hal فالنص midka نصk ثمانية ألفاaظ waa سدeed لفdi الdي wy للمفرد xaaل uu usugnaaday مفرد المذkr oo lbeeyey الdي لفdigaas ah مفرد مذkr ah loo deji isagaa loo اsتعmaaلa مفرdo مؤنaفa looma اsتعmaalo مثنى مذkra looma اsتعmaalo مثنى مؤنaفa looma اsتعmaalo jaمع looma اsتعmaalo halkaas مaعنuu ku cad yahay asaga kama gudbo sida asalka waa sidaas oo غاaلبkaa wy aldi waa kaas wlati wey lilmufradati mid la kala yaray xaa u sugnaaday mufrada almucanafati oo la dhadigay hal qofoo dumaraha loo isticmaalaa allatiida waxaana kuugu bannaanood ogaataa alladii iyo allatii ya-dooda inaad sugto iyo inaad xadafto labadaba alladii allatii waa isbaatini xadaf ma kuugu bannaan alladii allati luqooyin kalena waa arki doonaa markeeda insha allah lakin labada sharxaa kuu dhigaya kitaabka ma rabno inaan sharax kale dul saarno isagaa sharax aad u ballaaranay oo ku filan marka sharax loo socdo matnigii ina maalig wixii ku yilay amase qadri wixii ku yilay halkan haddii lagu soo raro maxaa laba kitaab looga dhigay laba kitaab waxaa looga dhigay kan in la fahmoo la yaryareeyo hadhow inta ka dhimankaas uu dhammaystiro hal meel haddii la iskula soo raro ardada maskaxda xanuuna mana fahmaayaan xikmadii tartiibkuna waa lume marka oo kitaabaha loo kala tartiibiyey laakiin sharaxan waxa ku yaalla inaad fahantaan waa muhiim ah, waa muhiim marka mufrad mudakara ismawsuulka loo isticmaalo waa maxay alladi mufrada muanafaana allati maxaana kugu bannaan xagga luq ahaan ihbaatulyaa wa xadfuha labadaasaa kugu bannaan waladaani weeye lilmuhanaa muhana xaalu u almudakar la labeeyey msane mudakar ah waxaa loo isticmaalaa alladani alladani a loo isticmaalaa musana oo mudakar ah walataani wey lilmusana xaaluu sugnaada musana almu'anasi la dhidigeeyey fii xaalati rafci godka xaaladiisuna u sugnaaday fii xaalati rafci alladani alale musane mudakara ah. fii xaalati rafci allataani alale musanaha mu'anaska sidaasaa loo isticmaalaa waladayni waay iyo walatayni fii xaalatay rafci fii xaalatay nasbi waljari hoos dhiga iyo kordhiga labadooda xaalo oo mudakerka musanaha ah alladayni alaleeyahay xaalatu nasbi xaalatuljar alladayni alaleeyahay xaalatu nasbi iyo xaalatuljar musanaha muanadkaana maxaa laleeyahay allatayni alaleeyahay fii xaalatay nasbi waljari allatayni saasaa laleeyahay muanana maahane suuraddii muanahay ku socdaane waa mabni ee muana ma ahan muana ma ahan muana maaha asalka sidaasaa wanaagsan alladaani allataani nuunta waa la sugaa iyadoo kasrisan oo aan shadnayn waxaa bannaan in la xadfo alladaa allata waa bannaan waxaa banaan in la sugo oo la shado alladani allatani ah. sida ugu fasaxada badan waa nuunta oo kasrisan in la sugo alladani waa dani lafdiga asalkiisu ah. alladani allatani sidaas ayaa ugu fasaxo badan in la sugo nuunta sidaas ismushaaruna oo daani iyo taanina sidoo kale waa lamid waa lamid sidaasoo kale in nuunta la sugo lana shado iyo in la takfiifiyo labadaba banaan in la xadfaana banaan aladani alatani aladani alatani aladani alatani waa banaanta alada alata wladayni wlatayni waay fii xaalatay nasbi waljari xaalay ahaadeen walula weye fiiri ismu ishaarihii qoladii reer tami maxay ahayd ula ismawsuulkan waa alula alaa la gelinay waa kala duwayin marka waa kala duwayin walula weye iyo wladiina bilyaay xaal uu ahaday aladiinhu muطlaqan xaalaan la kala qaadayn fii xaalatay rafci wاnasbi waljari dhammaan aladiina la iska leeyay marka jamac oo mudakar ah maxaa loo isticmaalaa laba lafdi alulaa iyo aladiina aladiina marka yadaasaa ku sugnaanaya fii xaalati raf wاljar wاnasb aladiina a laleeyahay xaalatu rafco xaalatu nasbo xaalatu jar saddexdaba maxaa laleeyahay aladiina sidaasaa laleeyahay lilmudakri mudakerkii xaalay u sugnaadeen labadaas lafdi waa alulaa iyo aladiina waqad yuqaalu in la yidhaahdaa la arkaa aladuuna dilwaawi lagu yidhahdo fii xaalati rafci waxaa dhici kartaa aladiina xaalatu rafca markuu joogo in la yidhahdo aladuuna xaalatu nasbiya xaalatu jarna aladiina sidaasaa dhici karta sidaas marka waxaa isticmaalkaas iskale waxaa iskale isticmaalkaas ola carabta ka mid ah oo la yidhaahdo reer cuqayl shaacirkoodu waa ki yidhi naxnu laduuna sabaqu sabaaxa yowma nukhayli kaaratan milxaaxa naxnu anagu reer cuqayla qabiilkiisiu faanina naxnu anagu alladuuna kuwiyaa yuri sabaxuu subax weerareen asabaaxa subaxdii yowma nukhayli timir maalinkiisi annukayl waa meel magaceed waa taskiiru nakli waana makaan shaam ku yaalla magaciisa taskiiru taskiiru naklin wey waa makaan shaam ku yaalla magaciisa marka wuxuu leeya naxnu anagu waa mubtada khabarkii wey aladiina khabaray noqoto waa fii xaalati rafcii joogtaa markaas uu naxnu anagu aladuuna kuwii yaa sabaxuu subax weerareen asabaaxa subxi yowma nukhayli timir yarow maalinkiisii aaratan ay iqaanatan weerar weerarkaasoo milxaaxan la celceliyey hadda dhinacan ka soo geli inuu weerar marka alladuuna waa reer cuqayl isticmaalay isticmaalaan carabta kale ma isticmaalaan wallaa-i weye wa yuqaalu waxaa la idhahdaa allawati lijamci muanafi xaalay u waqad tuxdafu yaahu hayadeeda in la xadfano waa la arkaa ijtizaaan bilkasrati saddexdan lafdina jamac muana baa loo isticmaalaa allaa-i allaati allawaati saddexdaas lafdi jamac muanafaa loo isticmaalaa wallaa-i wey wallaati wey wa yuqaalu waxaa la yidhaha allawaati lijamci lmuanafi muanafka jamciisa xaalay u sugnaadeen waqad tuxdafu in la xadfaa la arkaa yaaha kelimaadaasii adooday saddexda waa loo celinaya ijtizaaan bikar ijtizaaan bilkasri ayadoo kasra lagu kaaftooma maxaa la leeyahay allaai walaati walawaati aa laleeyahay saasna waa banaanta waa banaanta naw hadeer marka wuxuu ku miaalinaya ismawsuulkii iyo siladii wada socda alxamdu maha dhammaantiis lilah allah sugnaaday alladii allihibuu usugnaaday sadaqanaa noogu run sheegay wacdahu ballanqaadkiisa alxamdu waa mahad waa mubtade lilaahi baa abr alxamdu waa mubtade lilaahi ka mafcuulkuna waa qabr aladiina waa sifatu lilah maxalkaa laga jara sadaqa waa ficil maadi naaduna waa mafcuul bih faacilkii sadaqa mar haddii la yidhi ah, naadu waa mafcuul bihgi hadda haddaan idhahdo darabana darabana naad waxay noqon mafcuul bih haddaan idhahdo darabnaana naad waxay noqon faacil waa inaad kaa taqaan intaas wey sadaqna haddii la yidhah waxay noqon leeda annaga run sheegay ah, sadaqna laakiin ma ahan hadda sadaqana wey marka aacilki waa damiir mustatir oo aladiida u laabana marka jumladaasaa sila ah, ir sadqana naad waa mafcuul bihi awala waduna waa mafcuul bihi taani labada mafcuulu qaadana sad sadqa marka iiri waa ficil naaduna waa mafcuul bihi faacilkiina waa huwa oo u laaba aladiida jumladaas oo sadqa ficilkaas iyo faacilkaas ayaa siladii aladiia caaid yaa ah, faacilka sadqa damiirka huwada ah ad samca allaahu ilaah wuu maqlay qowlalatii gabadhii hadalkeeda tujaadiluka kula doodaysa nabiga subanoo fii zawjihaa fii shani zawjiha ninkeeda arrinkeeda kaala doodaysa rabbi waa maqlay qad waa xarfu taxqiiq samic waa ficil maadi allah waa faacil qawla waa mafcuul bihi qawla mudaaf way allatii waa mudaaf ilayhi fii maxali janwi tujaadilu waa ficil mudaaric marfuuca aacilkii waa damir mustiroo hiya oo alabtida u laabayda kaaftuna waa mafcuul bi fii zawjina jaar majruurkaasu tujaadilu ku tacaluqa zawjin mudaaf wey haadu mudaaf iley waxaa leedahay marka alatii daasoo mudaaf ilaygaa waa ism mawsuul siladiis aawey waa tujaadilu ficliya faacilka iyo mafcuulka aawey caaidki u laabanayey waa hiyada oo ficilka mudaarica tujaadila ah, faacilkeeda wa caaidki waa kaasa gabadha doodeyda waa khawla binti aclaba zawjkeeduna waa aws ibnu samid cibaad ibnu samid walaalkiis waladaani labadii nin oo yatiyaani la imaanahaa faaxishada minkum idinka xaalayna ka mid yihiin waladaani labadii nin waa mubtado yatiyaani yafcalaani lamidta waa afcaal khams yatiyaani waa afcaal khamsa rafcisa wey calaamatu rafciya hubuutu nuunka wey yatiyaani inuu rafcisan yahay hubuutu nuunki wey yatiyaa aliftaasuna waa alifulitnaynki faacilka ahaa haaduna waa mafcuulu bih minkumna waa jaar majruuro waxaa laga xaalayna faacilka yatiyaa yatiyaani aliftaasa laga xaalayna marka jumladaas oo yatiyaani haa jumladaas ayaa silatulmawsuul ah oo aladaanida siladaa ah. mawsuulkeedi waa jumladaas caaidki yaa ah alfulinaynka yatiyani hada ha isku dhihin ah, weliga hada ha isku dhihin maxaa hada hada ha maxaa loo celiya mufrida muanafaha loo celiya soo ma oo qaaibaad waa ladaanina waa musan umaada laaba karto ah, caaidkuna waa inuu meesha u laabaa waafaqsanya ifraadka tasniyada jamca tadkiirka taniiska waa inuu ka waafaqaa marka hadda aladaani caybta u labana awey aladaani ilaa laba musana wa yatiyaani aliftaas wey yatiyan ilaa isaga aliflitnayn khalaas wey sira iyo cayd u rabbana ya rabbana rabbiga niyo arinaa na tusi aladayni labadii adallaanaa na lumiyeen labadii na lumiyeen oo na baadiyeeyeen ilaahayow tusi rab waa munaad xudifa minhu xarfu nidaai aslhu ya rabana ya xarfu nida rabana waa munaad mudaaf amasiisay raba mudaafna mudaaf ilay wey ari waa ficlu amr mabniy calaa xadfi xarfi cila wahyeliya alkasratu qablaha dinu calayha ari alwil ari naaduna waa mafcuul bihi awal alladaynina waa mafcuul bihi aani araadaa laba mafcuul qaadanay fii maxali nasbin way alladayn marka adala adala waa ficliya faacil darabaa ay lamid tahay darabaa ah, adallana waa ficilkii alibtun oo faacilka naaduna waa mafcuul bih jumladaasaa sila u ah alladayn alladayn waa ism mawsuul oo musanaa soo maaha caaidkii marka waa waafaqsanya asna waa alfulitnaynkaas adallaa ku jira ya ani faacilkeedu waa damiir musbixil amar mid qof weydiine ani waa ficil faacilkeedu waa damiir musatir waajib oo suran waay qum ay la mid tahay ari natusi waay wallaa-i dumarkii iyo isna ka quusteen meel maxiida xaydka wallaa-i waa mubtada ism mawsuul wladiina jaauu min bacdihima ka horayda wladiina dadkii jaauu yimaadeen min bacdihi min bacdi اmuhaajiriina wاlanصaar min bacdi اlmuhaajiriina wاlanصaar min bacdi اlanصaar wاlmuhaajiriin ma la dhihi karo maya waa in la haha min bacdi اmuhaajiriina wاlanصaar qur-aanka qaabka u hadlo fiiriya marka la sheegaa in muhaajiriinta la hormariyo ansaartana lagu cadfaa wالsaabiquuna اlأwaluuna min almuhaajiriina wاlanصaar hormari marka muhaajiriinta sa qur-aanka hormari wladiina kuwii jaa u yimaadeen min bacdi min bacdi اmuhaajiriina wاlanصaar wladiina waa mubtade aladiina waa ism mawsul waa mubtade fi maxali rafci jaa-uu waa ficil iyo faacil jaacna waa ficilkii wowduna waa faacilkii darabu ay la mid fi maali rafci jumladaasaa sila aladiina ismawsuulkaa siladiisii waa jaa caaid yaa ah waawl jamacada aladiina soo jamaca maaha waa sidaas min bacdihim yimaadeen iska tacaluji jaa ku tacaluji wlaa-i dumarkii iyo isna ka quuseen min almaxiidi xaydka wlaa-i waa mubtade fii maxali rafci yo isna waa ficil maadi iyo faacilkii nuun niswada faacilkiiya darabna ay la midta darabna ay la midta xagga iraabtaan ujeedna yasna yas waa ficil maadi mabniu cala sukun litisaali bidamiir rafci mutaxarik nuuntu nuun niswaduna waa faacilkii min almaxiidi jaarmujuurka yasna lagu tacalujina jumladaas markaa oo yasna oo ficiliya faacilkaa ah, aa sila u ah ismawsuulka waa taas siladii caaidkiina yaa ah waa nuun niswada nuun niswadu soo tusima jamc dumar ah allaa inaxay tusee jamc dumar khalaas waa iswaafaqeen walaati dumarkii yatiyaani la imaana alfaaxishata zinada walaati allaati walaati dumarkii yatiina la imaana ee eh, yatiina la raba kale lama reebo maxaan bismi llah yatiyaani waaba qalade qur-aanna maan carabina maha qalad walaati dumarkii yatiina la imaanayaan alfaaxishata zinada yatiina ah, yatiina marka allaatidaas waa ismawsuulkii siladii aawey waa tana waa yatiina waa ficil mudaaric oo nuunniswa la xidhiisato mabni ah, ah nuunniswadaasaana faacilkiya jumladaas oo ficil iyo faacilka ah aa ah siladii ah caaidkii yaa ah nuunu niswada maxaa yeelay nuuntan waxay tusaa jamc dumar ah allaatina hay tuse jamc dumar waa iswaafaqeen alfaaxishata mafcuul bi halkaas waxaa noogu dhammaaday mawsuulkii naska la dhihi jiray nas waxaa loola jeedaa alladii mufrad mudakara loo isticmaala macno kale looma isticmaali karo muana looma isticmaali karo jamc looma isticmaali karo muana looma isticmaali karo allatina mufrada muanasa keliya loo isticmaalo alladani sidaas kuwa lafdii warba macnahaas loo soo sheegay keliya loo isticmaala waxaan arki doonaa mushtaraku saas waa ka duwan yahi wlmushtaraku wlmawsuul mushtarak mawsuulka oo mushtaraga ah wlmawsuul mushtaraku mawsuulka mushtaraga sittatu alfaadin lix lafdi weeye mawsuulka mushtaraga waa lix lafdi lix lafdi ah waxaa la dhaha mawsuul mushtaraka mawsuul mushtarak ah lix lafdi ayaa la yidhahdaa mawsuul mushtaraka ah. man weeye walmushtaraku kii la wadaagsaday sittatu alfaadin lafdiyaalo lixa weeye man weeye ka bedelo wamaa weeye waayu weeye waal weeye waduu weeye wadaa weeye fahaadihi sitatu lixdan tudlaqu waxaa lagu ilaaqaa cala almufradi mufrad wlmuhanaa muhane wlmajmuuci kii la jamciyey ka bedelo almudakariyaa lagu ilaaqa min daalika saddexdaas xaaluu ka mid yahay mufrad muhane majmuuc kullihii dhammaantiis iyo wlmuanasi kullihii dhammaantiis lixdan lafdi lafdi kastoo ka mid a ah, waxaa loo isticmaali karaa mfrad mkra man mkra jamc mkra mfrada manasa man manasa jamc mana lixda lafdi lafdi kasta intaasa loo isticmaali kara lafdi kasta man soo qabo haddee mar waxaad u isticmaale mfrad mudakr mar waxaad u isticmaale muana mudakr mar waxaad u isticmaale jamc mudakr mar waxaad u isticmaale mfrada muanasa mar waxaad u isticmaale muana muanas mar waxaad u isticmaale jamc muanas lafdi kastaoo lixda ka mida ah waa wada saas dhammaantood lafdi kastoo saas wey saas darteed wuxuu ku yidhi fa haadihi sittatu lixdan tuطlaqu waxaa lagu iطlaaqa macnaha waxa loo isticmaalaa wey cala almufradi mid la kali yeelay wاlmuhanaa ku la labeeyey wاlmajmuuci kii la jamciyey ka bedelo almudakariya loo isticmaalaa min dalika madkuurkaas xaggiisa xaalu ka ahaaday kullii dhammaantiis mudakr oo saddexdaas xaggooda ka ahaaday mufrad mudakra musana mudakra majmuuc mudakra iyo wlmuanasina waa loo isticmaala oo min dalika kulli xadiiska ahaaday mufrada muanasa sana muanasa jamac muanas su-aal marka su-aalaa halkaas ka imaanaya maxaa lagu kala garanayaa waa man mar waxaa laleeya waa loo isticmaala mufrad mudakr mar waxaa laleeyahay musana mudaker mar waxaa laleeyahay jamac mudaker mar waxaa laleeyahay mufrada muanasa marna waxa laleeyahy musana muanasa marna jamac muanas maxaa lagu kala garanaa caaidka lagu kala garanaa caaidka lagu kala garanaa wuxuu dhihi jiray sheekh isxaaq macalinxasan shiikaygi wuxuu dhihi jiray wاladii yubayinu calىa maa taqacu calayhi almawsuulaat اlmushtaraka damiru sila war qaacidadaana la qaata buy maxaa ku dhibayba wاladii yubayinu shayga caddayna calىa maa taqacu calayhi almawsuulaat اlmushtaraka mawsuulaadka mushtaraga ah waxa ay ku dhacayaan oo loo isticmaalaa shayga caddayna damiru sila waa silada caidkeeda waxaad saas markaad u fiirido kelmadda markaad intaadan ku dhawaaqin siladaa la fiiriya silada caaidkeedaa la fiiriya caaidkaa kuu cadayna wixii loo isticmaalay caaidkaa la fiiriya waladii yubayinu shayga caddaynaa calaa maa taqacu calayhi waxa ay ku dhacaydo mawsuulaat lmushtaraka mawsuulaadka mushtaraka waxa ay ku dhacaydo shayga caddaynaa damiiru silati waa silada damiirkeeda waa silada damiirkeeda iiri wuxuu ku yidhi shiiku waa tustacmalu man man waa la isticmaalaa lilcaaqiliya loo isticmaalaa man aslulwadciga carabu waxay u dejinaya caaqil waxaa la yidhi waxaa ka fiicneed inuu yidha caalim laam hoos dhigan caalim maxaa dhacay manta mara allah loo isticmaalaa allahna caaqil lama yidhah mamnuuc wey inaad tiraa caaqil maxaa loo dhi waaye waxa way asmaa ullahi tawqiifiya nasay ku xidhanta asmaada alle ilahay markaad tilmaamaydo amaad magac u sheegaydo nas waa inaad hesho wax aan alle isku magacaabin rasuulkiisu ku magacaabin sala allahu alay slam adiga kuma magacaabi karti caaqil iyadoo laleeyahana lama arko ah, marka manta maadaama loo isticmaalo mararka gobol allah waxaa la ficnada la yidhaha caalim in la yidhaha marka calib hadii allah loo isticmaala makhluuqii caqliga lahaana loo isticmaala ka imaanay ila makhluuqa caqliga loo cilmiga yeeshaan waay marka asalka shay oo caqli leh ama cilmi leh ayaa loogu talagalay manta wamaa maana tuistacmalu waxaa loo isticmaala liqayri اcaaqil kayru caaqila loo isticmaala maadana sida badan wey laakiin cagsi waa hadda fiiri waa laqbaynaa mantaas waxay ku dhacaydo hal mar anoo qaldin u fiirso maxaa yeelay intaana dhawaaqinaan iska fiirinaa caaidka markaas waxaan leenahay sidan fiiri hadda mantiyo waxaa lagu tusaa loo isticmaalaa mufrad mudakera musana mudakera jamc mudakera mufrada muanasa musana muanasa jamc muanasa fiiriya marka taquulu waxaa leedaha fii man yucjibunii waxay cajab gelinayeen man ninkii jaaaka ku yimid waman gabadhii jaacadka ku timid waman labadii nin jaacadka ku yimaadeen waman labadii gabdhood jaacadka ku yimaadeen waman raggii badnaa jaa ku yimaadeen waman dumarkii badnaayo jina ku yimaadeen jinaka u fiirso caaidkan ma fiirina markaan laqbaynayo meesha caaidkaan fiirina manta fiirinma markaasaa caaidka ii sheega waxa loo isticmaalay waxaa leedahay yujibunii waxay cajab gelina yujib waa ficil mudaarc nuuntu waa nuun qaa'il yaaduna waa mafcuul bihi muqadama mantu waa ism mawsuul waana faacilka yujibu maxalka laga rafcina siladeedii ah way jaa waa ficil maadi faacidki marka fiiri jaa faacilkeedu waa cadiya huwa inuu huwa waa mufrad mudakara sooma oo manta u laabana marka jaa iyo faacilkeeda mafcuulka jumladaasa ah siladii caa'idkiina waa faacilka jaa oo manta u laabana waana mudaabaqayna fiiri waman markaan xaa loo isticmaalay mufrida muanasa maxay tusay jaaad taadaas ay tusay taaniiska faacilkii wuxuu noqday hiya soo ma jeedi marka mantu manta hore ay ku cadfanta dhaxalka waa ka rafcisanta ila manta hore faacil aheed jaa ficil maadi wey faacilkii waa hiya damiir musatira oo hiya oo u laabayda manta taadu waa calaamu taniis kaaftoo mafcuul bih waman labadii nin aan leh oo manta inay tusa laba inay tahay waladii yubayinu calaa maa taqacu calayhi almawsuulaat almushtaraka damiiru sil damiirka silada itusaa jaa ir alfulsnaynka ir oo aan taadu la socono mudakerka marka waxaa leedahay jaa ficilkaas iyo faacilkaasaa sila ah caaidkiina yaa ah alfulsnaynka mantaa laba ku dhacayda waman labadii gabdhood laba gabdhood hadda kudhace yaa tusay jaa taak alfulsnayn iyo taa wada socon daraba ta hadii la yidhah ah, soo laba dumaroo maqan maaha waa kaasaa daraba ta marka jaaca taaka marka waxay leedahay mantu manti hore ku cadfanta maarka waa ka rafcisanta jaa ficil maadi mabni al fathi la maxal min i'raab taadu waa calam tamid alifu alifu lithnayn waa faacil kaaftu waa mafcuul bi jumladaasaa sila caydkiina aawey waa alifta waman raggii badnaa an le oo man tamayn rag badan talkaan ka fahmay wawl jamaacada jaauuka ir jaauuka ah, taasay tustay jaauuka ir jauka jumladaasa markaa silaa caybken waa wowda waanan dumarkii badnaa aan leey waanan dumarkii badnaa halkaan ka arkay dumarka badan waata nuun nisbada fiiri jinaka jinaka hanuuntaana kutuse wladii yubayinu calaa maa taqacu calayhi almawsuulaat lmushtaraka damiiru silat waay sidii kuwad marka adig mar dambe a isku gefi haddaad aragtay marka marnaba gefi karin maxaa yeelay manta markaad ku dhawaaqi rabto caaidkaad fiirin silada caybkeeda fiirina markaasaad fahme waxa loo isticmaalay wa taqulu fii maadi waxaa leedahay jawaaban mujiiban xaalaad u jawaabaydo liman qof qaala laka kugu yidhi ishtaraytu iska god hadde taada ishtaraytu ximaaran muum aan soo gato damaar dameerka labkaa weeye ximaarka ah, ow amase ataanan dameer waa midda dhadiga ah, marka muunaan soo gatay dhe amase waxaad tidhahdaa dameer oo laba waaya al midda oo mudakerka macaala la yihahda muanasada al a la yihahda oo ah kaasa magac cusubna waa naga tirnay al alaleey midda oo muanas hayaa soomaali kan u haya al waa mid yar miya cabdiraxmaan rag kula yaqaana soo bax waa lagugu qas ya maya mid yar lama rabe rag waxaa la rabaa laba dameero waaweyn soo qabta mid mudakera iyo mid muanasa la mid waxaan aqoon horta qofkaan aqoon ha iska aamusa qofkii yaqaanaan rabnaa inuu soomaaliya noo kordhiyo muun iyo aalaalkada muun waa mudakerka taas waa maqlay waa aqaanta aalna waa mucanafka bayrna waa la dhaa khalaas wey waa kaasa marka aalkaasaan ku wadaynaa waa kaasa haye marka midda oo mucanafka waa aal midda oo mudakr kaana dameerka mudakr kaana waa mun labadaasaan ku wadayna fiiriya marka marka adoo ka jawaabaya qofkuu yidhi ishtaraytu waxaan soo gatay ximaaran mun ow amase atan ow ishtaraytu waxaan soo gatay atan al maxaa leeda ow ximaarayni wuxuu ku yidhi laba muunaan soo gatay ow ataanayni laba aalan soo gatay ow xumuran waxa way muunan badanaan soo gatay ow ataanan aalal badanaan soo gatay maxaa leeda waxay leedahay yucjibunii waxay cajab gelinayaa maa munkii mufrad mudakar ku dhaca fiiri oo dameer maa munki halkaan ka aragnay ishtaraytuhu fiiri xaidka ishtaraytahu ishtarayta tadoo kordhiga yucjibunii waxay cajab gelinaya maa munki ishtaraytahu aad soo gadatay wamaa ashiya i cajab gelinayda ishtaraytahaa aad soo gadatay hadda maadaan inay mucanaf ku dhacay halkaan ka aragnay ishtaraytahaa xaidka khalaas baarku waa bax wamaa labadii muna cajabgeliyeen oo ishtaraytoma aad soo gadatay amase labadii marka waa muana iyo mudakr waad galeen musana wamaa munankii badnaay ay cajabgelinayoo ishtaraytom aad soo gadatay wamaa aashi badneed ay cajabgelinaydo ishtaraytahunna aad soo gadatay wuxuu ku yidhi sidaas waa sida haalibkaa sidaas in oo mantana loo isticmaalo caaqil maana loo isticmaalo hayru caaqil waa sida haalibkaa ee in la dabagediyaa dhici karta oo cagsi la sameeyo oo mantii ayru caaqil loo isticmaalo maadina caaqil saas waa dhacdaa laakiin ma badna wuxuu yidhi shiiku waqaad yuckasu in la dabagediyaa way dhici karta daalika isticmaalkaas oo fatustacmalu loo isticmaalo man likayr اcaaqil naxwo fa minhum makhluuqii waxaa ka mid ah wallaahu khalaqa kula daabati min ma ilaahi weyna waa midka daabad kasta ka abuuray biyo xaggood fa minhum daabadihii waxaa ka mid a ah, man iri mantu daabaday ku dhace in oo maalayacqila maalayacqila ku dhace iri man waxay cajaab gelinaya daabad ama khayawaan waxaa tidhahda fa minhum de ayadan marayni yucjibni maanan marayni fa minhum makhluuqi waxaa ka mida ah man bacdi yamshi soconaya huwa bacdigaas calaa batni calooshiisa xayawaanka caloosha ku socda macaaqila may masaskii iyo abeesadii iyo xayawaanaadka caloosha ku socda maaha caaqil waa ayru caaqil marka maanta manti maxaa loo isticmaalay ayru caaqil i ah, xayawaanka caloosha ku socda bahallada wey ah, masaska oo kale iyo abeesooyinka wey fa minhum makhluuqi waxaa ka midu ilah yidhi man bacdi yamshi socona calaa badni calooshiisa wa tustacmalu mana waxaa loo isticmaalaa lilcaaqili naxwo maa shay muxuu yahay manacaka ibliis oo kuu diiday ilah wuxuu yidhi maa shay muxuu yahay maa kii muxuu yahay manacaka kuu diiday ibliisow an tasjuda inaad u sujuuddo limaa nabigii khalaqtu aan ku abuuray biyaday fiir haddeer limaa maadaasu nebi aadana ku dhace maadaas waa nebi aadan nebi aadanna waa caaqil sooma ah, marka maadii oo caaqil loo isticmaalay wey maadii oo caaqil loo isticmaalay wey wallahu subxaanaه wa taعala aclam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد